bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah اllahu tacaala fi kitaabihi اladkaar baabu maa yaquuluhu ida haajat اriix baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay idaa haajat iriixu dabeysha marka ay kacdo ama ay dhabato rawaynaa fi saxiixi muslimi can caaishata radia allahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa casafat iriixu dabeysha markay dhabato qaala wuxuu dhahayay allaahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bih wa acuudu bika min shariha wa shari maa fiiha washari maa ursilat bih allaahuma ya allaahu allow innii asaluka waxaan ku su-aalanayaa khayrahaa dabayshan khayrkeeda wa khayra maa iyo shay khayrkiisa fiiha iyada dhexdeeda ahaaday iyo wa khayra maa shay khayrkiisa ursilat bihi lala diray wixii loo diray khayrkiisana waa ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa shay shartiisa fiiha iyada dhexdeeda ahaaday iyo wa kii shartiisa ursilat bihi lala diray dabeysha marka inuu caayo ma aha oo wax ka sheego ama uu caayo maahan ee waxa ay tahay dabeyshu inuu sidaan yiraahdo ilaahu kheyrkeedana ku weydiisanaynaa sharteedana waa kaa magangelaynaa shartaas marka hal shay ayaa dhici karta dhinacna inuu ilaahay halaag uu ka dhigo dhinacna uu ka dhigo raxmad oo dabaysha waxyaabahaasay ka mid tahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nusirtu bisabaa wa uhlikat caadun bidabuur dabaysha bariga ka timaado ayaa aniga laygu gargaaray dabaysha ka timaada galbeedka oo dabuur la yiraahdana reer caad baa lagu baabi-iyey ayb roobku sidoo kale dhibna waa leeyahay dheefna waa leeyahay walidaalika nabigu wuxuu dhihi jiray kan buu warsan jiray allaahuma sayiban naafican ayuu dhihi jiray markuu roob da-ayo dabayl markay kacdana sidaan buu dhihi jiray hadiga nabiga marka wanaagiisa arag warawaynaa fi sunani abi daawuuda wabni maajah biisnaadin xasani can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay arriixu dabaysha min rawxi illaahi tacaala ilaahay naxariistiisay ka mid tahay tatii bilraxmati naxariis ayay la imaaneysaa wa taatii bilcadaabi cadaabna way la imaaneysaa fa idaa ra-aytumuuhaa haddaad aragtaan falaa tasubuuhaa ha caynina wasalu llaha ilaahay weydiista khayrahaa khayrkeeda wastaciiduu billaahi ilaahay magangala min sharihaa sharteeda alla ka magangala ayib ibnu xajar mishkaadka wuxuu ku siyaadiyey xadiidkan abu daawuud oo wariyey warawaahu shaaficiyu wاlbayhaqiyu fi dacawaati اlkubraa ayb ayb nasaa-ina waa wariyaa leyr camal ywm leyla ibnu xajar wuxuu yihi wahuwa xadiidu xasanu اlisnaad ibnu xajar markii uu xadiidkan takhriijiyey waxa uu yihi hada xadiidun xasanun saxiixun akhrajahu axmedu wa abuu cawaanata fii saxiixihi warijaaluhu rijaalu saxiixi ilaa thaabit bnu qays maaha ilaa thaabit bna qays oo fi ljaamici ayb saasuu tilmaamay marka xadiidka xadiid xasana qultu qowluhu sala allahu alayh wali wasalam min rawxi illaahi huwa bifatxi raa qaala alculamaau ay min raxmat illaahi tacaala weeyaan naxariista alle oo ahay bicibaadihi oo u naxariisanayo waraweynaa fi sunani abi daawuuda wannasaa'iyi wbni maajah can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa ra-aa haddii uu arka naashi'an mid bilaabmaayo dabayl marka ama daruur bilbilaabmayso fii ufuqi asamaai samada jihadeeda uu ka arko taraka alcamala shaqada uu hayo waa dhigaya waa ka tegaya wa in kaana fii salaatin salaad bah ku jiro oo salaadii uu dhammeynaya uma yaquulu allaahuma inii acuudu bika min shariha ilaahu sharteedan kaa magangalaya ayuu dhahaya fa in mutira haddii la roobeeyana qaala wuxuu dhahaya allaahuma sayiban hanii-a ayb ilaahu roob bogaadin leh ka dhig allaahuma ajcalhu sayiban hanii-a jacaladii iyo mafcuulkeedii koowaad waa la xadfay waa in layska garan kara marka ayb taraka alcamalana waa waxa uu mashquulka ku yahay markaas ayuu ka tegay wain kaana fii salaati ay fii salaati naafilatin salaad sunnaaba ha ahaato ayb meeshana marka sidaasuu tilmaamay shaaficina sidoo kale macnihiis ayuu wariyey xaafidku markuu xadiidkan takhriijiyey wuxuu yihi hada xadiidun saxiixun akhrajahu abu daawuuda wabnu maajah waannasaa-iyu wa abuu cawaanata fii saxiixihi ayb qultu markaa wuxuu yihi naashian bihamzi aakhirihi weyaan ay saxaaban daruur lam yatakaamal aan weli dhammaystirmin ijtimaacuhu isku soo ururkiisa ama isku soo kulankiisa ounan dhammaystirmin daruur aan weli aada isugu imaanin wasayibu bikasri lyaa lmuhanaati taxtaha almushadadati ya-da hoos laga dhibceeyey almushadadati ee la shiday wahuwa almataru lkathiir roobka badan waqiila almataru roobka weyn aladii yajrii maa biyihiisu ay dureerayaan wahuwa mansuubun bificlin maxduufin ayaa lagu nasbiyey ay as'aluka sayiban aw ijcalhu sayiban labadaba in laga dhigo ayb ayb waraweynaa fi kitaabi الtirmidiyi wagayrihi can ubay bni kacbin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa tasubu riixa dabeysha ha cayninina faidaa ra-aytum haddii aad aragtaan maa takrahuuna waxaad nacaysaan faquuluu dhaha allahuma inaa nas'aluka min khayri hadihi اriixi wa khayri maa fiiha ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa dabeyshan tan ah khayrkeeda xaggiisa yaan wax kaa weydiisanaynaa wa khayri maa fiihaa waxa dhexdeeda ahaaday khayrkiisa wa khayri maa umirat bihi wixii la amray waxa ugu khayr badan yacni khayrkiisaan ku weydiisanaynaa wanacuudu bika min shari haadihi riix dabayshan sharteeda ayaan kaa magangelaynaa washari maa fiiha washari maa umirat bih qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix ayb ayaa tirmidi uu yidhi xadiidkan marka imaam axmed iyo bukhaari way wariyeen fii kitaabi iladab almufrad ayuu ku wariyey bukhaari ayb nasaa-ina sidoo kale wuu wariyey camal lyowmi walleyl ayuu ku wariyey ayb wafi lbaabi can caaishata وأbi هurayrةa وcثmaan bni abilcaasi وأnasi وbni cabaasi وjaabiri intaasoo saxaabigu xadiidka baabkan kusoo way wariyeen warawaynaa bilisnaadi الصaxiixi fi kitaabi bni suniyi can salamta bni اlأkwac radia allahu canhu qaal kana rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa ida shtadat الriixu dabaysha haddii ay darnaato yaquulu wuxuu dhahayay allaahuma ya allaahu allow laqxan ijcalhu waxaad ka dhigtaa waad ka yeeshaa laqxan mid yacnii biyo xambaarsan dabayl riman ka dhig oo biyo xambaarsan oo ka wada ayb laa caqiiman mid ma dhalaysa ha ka yeelin laa tajcalhu ilaahu ha ka dhigin caqiiman mid ma dhalayso waxba aan tareynin ayb qultu labxan ay xaamilan weeyaan lilmaa biyo mid sido kalliqxati min alibili oo kale geelatiisa markaa yacnii irmaan ama wax sido waalcaqiimu allatii laa maa fiiha mida aan biyo wadanin waay oo biyo dhexdeeda uusan ahayn kalcaqiimi min alxayawaan xayawaanka madhalayska sida kale uu yahay laa walada fiiha laa walada wax ilmaha fiiha dhexdeeda aynan ahayn ayb ayb xaafidku markuu takhriijiyey wuxuu yihi hada xadiidun saxiix akhrajahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad ayb ibnu xibbaanna fii saxiixii ayuu kusoo saaray sidoo kale ayb waraweynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa waxaanu ku warinay dhexdiisa can anas ibni malikin wa jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhum can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama qaal radia allaahu canhum maxaa loo dhahaa laba qof waaye waxaa loo leeyahay jaabirna waa saxaabi aabihii cabdullaahina waa saxaabi anasna saxaabi waayo dabcan markaad isku dartay saddex waa radia allaahu canhum ayala haddii jaabir bnu cabdillaahi keligiis oo ahaan lahaana radia allaahu canhumaa isaguna waa saxaabi aabihiisna waa saxaabi can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa waqacat haddii ay dhacdo kabiiratun tu weyn ow haajat ama ay dhabato ay kacdo riixun dabayl cadiimatun weynin badan fa calaykum bitakbiir takbiir ogaada oo fa calaykum waxaad laasimtaan bitakbiiri takbiir laasima fa inahu takbiirku yujallii wuu feydayaa alcajaaja alswada ayb ayb ayb waxa uu feydayaa boorka ay dabeyshaas daran ay wado ayb fa inahu wuxuu feydayaa alcajaaja boorka alaswada madow ayb ayb musanifku marka wuxuu leeyahay eh, tahdiib alasmaa walluqa wuxuu ku yiri isaga oo abu cubayd ka keenayo alcajaaj gubaarun tahuuru bihi riixu waa boor ay dabayshu firdhinayso alwaaxidatu cajaajatun waa mufradkiisa ayb ficligiisana ama masdarkiisa tacjiij weyaan buu yiri ayb ficluhu tacjiiju ayb ayb marka yujaliina waxaa weya wou tagsiinayaa ayb xadiidkan laakiin uu tilmaamayo ibnu xajar wuxuu yidhi hada tawahumun inamaa humaa ayb qurinaa fi riwaayati walaysa kadalika inamaa waqaca cindahu ikhtilaafun calaa bacdi ruwaatihi fi saxaabiyi xadiidka ruwaadiisa khilaaf baa ku jira saxaabigiisa fa akhrajahu ibnu sunni can abi yaclaa can daawuud bni rushayd can lwaliid bni muslim can canbasata can maxamed ibni zaadan can jaabir alxadiid xaafidku markuu takhriijiyey waxa uu yihi xadiidun gariibun wasanaduhu daciifun jidda fiihi moxamed ibnu zaadan daciifun washaykhuhu canbasatu matruukun wakhrajahu ibnu suniyi ayda min ariiqi camr bni cuhmaan can ilwaliid bihada sanad lakin qaala can anas badela jaabir wakada akhrajahu ibnu cadiy fi tarjamati canbasa faqaala ayضa can anas wajaabir can anas xadiidu aakhar yadkhulu fi hada lbaabi can anas an nabiy sal l salam kana ida habat iriixu shadiida qaala allahuma ina nas'aluka min khayri ma umirat bihi wanacuudu bika min shari ma umirat bih hada xadiidu saxiix akhrajahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad warijaaluhu rijaalu saxiix ilaa ana fiihi inqiطaacan bayna alacmash wa anas intaha kalaamuhu xadiidkan labadan in laysu geeyana waa tawahum maxaa yeelay labadooda kii ou yahay laysku khilaafsan yahay dacfina waa ku jiraa warawa alimaam shaaficiyu raximah llah fi kitaabihi اlum biisnaadihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal maa habat ma dhabanin riixun dabayl ilaa jaha nabiyu sala allahu alayh wali wasalama nebigu waa jilba jabsanayay rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu u arumanayay oo u jilba jabsanayay wa qaala wuxuu dhahayay allaahuma ajcalhaa ilaahu ka yeel raxmatan naxariis walaa tajcalhaa cadaaban haka yeelin allaahuma ajcalhaa riyaaxan ilaahu ka yeel dabaylo walaa tajcalhaa haka yeelin riixan dabayl riyaax iyo riix marka waxay yidhaahdaan culummada riyaax markay qur-aanka kusoo aroorto badanaa waxay u badan tahay mid laysugu naxariisto riixna marka cadaab ay tahaa badanaa waa mufradaa laga dhigaa fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran riixan ayb wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa oo markaasna markay biyaha wadowa ayb saasay sheegaan marka qaala bnu cabaas fii kitaabi illaahi tacaala inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran wa arsalnaa calayhim riixa alcaqiim haddana riix waa tanna ma aragtaa waxaanu korkooda ku dirnay dabayshii madhalayska ahayd wa qaala tacaala wa arsalna ariyaaxa ayaanu dirnay lawaaqixa ayb wa arsalna ariyaaxa dabaylihii baan dirnay mubashiraatin xaal ay bishaareynaan yani wa min aayaatihi an yursila ariyaaxa mubashiraatin ayb riyaax marka la yihaahdana waxbay wadaan ayb waayahay xaafidku markuu takriijiye hada xadiidun xasan buu yiri ayb ilaahu marka dabaylo ka dhig kuwii khayrka wey ee dabaylaha ka dhigin cadaab wado wadakara shaaficiyu raximahu llahu xadiidan munqaican ayuu sheegay can rajulin anahu shakaa ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nabiga ayuu wuxuu uga cawday alfaqra <coughs> faqri ayuu uga cawday faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ku yiri lacallaka tasubu riixa dabaysha inaad caysaa laga yaabaa niho lacallaka tasubu riixa inaad dabaysha caynayso ayaa laga yaabaa marka dabaysha caynin buu leeyahay meesha marka xadiidka munqadic buu ku sheegay rawaa fiihi can camihi maxamed ibni cabaas maxamed ibni cabaas qaala shukiya rajulun maxamed ibnu cabaas huwa camu limaam shaafici saduuq min alcaashira min kibaar alaakidiina can tabaci alatbaac kada fi taqriib lilxaafid qadacana marka waxuu ka wada cadam litisaal unba hadda laga wadaa meel kale xaafidku marka wuxuu ku yidhi sanad lxadiidi mucdalun xadiidkan sanadkiisu waa mucdal liannahu saqada minhu ithnaani fasaacidan ayaa ka dhaceen qaala shaaficiyu raximah llahu tacaala imaamu shaafici waxa uu yihi laa yanbagii ma haboona liaxadin qof uma haboon an yasuba ariixa dabaysha inuu caayo fa inahaa khalqun abuur weeyaan lilaahi tacaala alla u sugnaaday mutiicun oo wax adeecayso dabayshu allah ku tasarufo maamulo meeshaas aada markii la yihaaha waa aadaa marka waa makhluuq ilaahay oo ku socoto amar alla ku socoto in la caaya marka ma aha wa jundun ciidan waa min ajnaadihi ilaahay ciidamadiisii ka mid a yajcaluhaa ilaahay wuxuu ka yeelayaa raxmatan naxariis wa niqmatan cadaab buu ka yeelayaa idaa shaa haddii uu doono waa in sidaa loo gasho marka ayb baabu maa yaquulu ida nqada alkowkabu baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo ida nqada alkawkabu xidigu marku dhaco <clears throat> xidiga marku dhaco waxa uu dhahayo rawaynaa fi kitaabi ibni sunniyi can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal umirnaa waxaana la faray allaa nutbica inaanan raacinin absaaranaa aragyadeenna alkowkaba xidiga ida nqada haddii uu dhaco wa an naquula inaan dhahno cinda dalika meesha agteeda maa shaa allaahu laa quwata ilaa billaah marku dhacayo inaan dhahno maa shaa allaahu laa quwata ilaa billaah ibnu xajar marka waxaa laga sheegay inuu yihi <clears throat> isnaaduhu leysa bihaabitin maya qaala fi lmirqaati naqlan can lmusanif soo imaamu nawowi kasoo naqlina isnaaduhu leysa bihaabitin xaafidku markuu xadiidkan keenay isnaadkiisa ilaa abaraani waxa uu yihi xadiidun gariibun akhrajahu bnu sunni qaala abaraaniyu lam yarwihi can xamaad yani bni abi sulaymaan ilaa cabdulaclaa unbaa ka wariyey tafarada bihi muusa qultu cabdulaclaa hada bnu abilmusaawir daciifun jiddaa marka xadiidkan daciif weyaan baabu tarki lishaarati wاnnadari ila alkowkabi walbarqi baabu bayaani tarki lishaarati ishaaro in laga tago tilmaan farta in lagu fiiqaa in laga tago wanadari fiirin in laga tago ilalkowkabi xidiga la fiiriyo iyo walbarqi hilaaca hilaaca la fiiriyo marku dhacay fiihi alxadiidu almutaqadim ayaa ku sugan fi lbaabi qablahu xadiidkii baabkii hore nagu soo maray warawa shaaficiyu raximahu llah fi lum biisnaadihi canman laa yutaham badanaa imaamu shaafici markuu yihaha xadaanii man laa atahimu bihi can curwata bni zubayr radia allahu canhuma qaal idaa ra axadukum midkiin haddii uu arko albarqa hilaaca awil aw ilwadqa uu arko ayb alwadqu waxaa weyaan meesha uu ka daruurtu meesha ay ka di roobka ay ka di-inaysa nacam oo roobka ka tixtiixayo ayb falaa yushir ilayhi yaanu ishaarin xaggiisa ayb walyasif ha sifeeyo walyancad ha tilmaamo bes qaala shaaficiyu walam tazal ilcarabu takrahuhu kama aynan tegin carabi inay nacaysa buu yiri arrintaas ayb xaafidku marka markuu xadiidkan takhriijiyey min طariiqi اlbayhaqiyi can الshaaficiyi qaala akhbaranii man laa yutaham can sulaymaana can cubaydillaahi ayb xaafidku marka sanadkan la sheegay waxa uu yihi qaala ibraahim walam azal asmacu cadada min alcarabi yakrahu lishaarata ileyh kadib marka kitaab lmacrifa macrifat sunan aathaar oo beyhaqi waxa uu tilmaamay xadiidku inuu mawquuf yahay curwa uu ku waqfisan yahay ibraahimkana waa abuu yaxyaa waana midka uusa shaafici magacaabin badanaana uu yiraahdo xadathanii man la atahimu bihi waa ibn abi yaxya ibraahim ibnu abi yaxya in ninkaana marka imaamu shaafici inkastoo uu dhihi jiray xadathanii man laa atahimu bihi haddana nin waxaa weeyaan cinda akthari ahli lxadiid agtooda daciifka ah carabta marka caadadeedu waxay ahayd inaan hilaaca iyo la tiltilmaamin farta lagu fiiqin baabu maa yaquulu waxa u dhahayo idaa samica aracda onkodka marka uu maqlo gugaca marka uu maqlo muxuu dhahaya rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi biisnaadin daciifin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa samica haddii uu maqlo sawta racdi gugaca codkiisa wasawaaciqi iyo sawaaciqda jacda qaala wuxuu dhahayay allaahumma allow laa taqtulna hna dilin biqadabika caradaada hanagu dilin walaa tuhliknaa ilaahu hana halaagin bicadaabika hanagu halaagin wacaafinaa ilaahuna caafi qabla dalika kaagaas ka horna ilaahuna caafi ayib markuu onkadka maqlaa sidaas buu dhahayaa xadiidkan nasaa-ina waa wariyey fii camal yowm waleyla xaakim sidoo kale wa isnaaduhu jayidun oo lahu turuq duruqdaasaana marka dacfiga sanadka tirmidi oo ku kabmaya ayb ibnu xajarna meeshaan imaamu nawowi waa ku tacqiibiyeyoo marka uu qowlka tirmidi sheegay laa nacrifu ilaa min hada alwajhi waxa uu yihi waأkhrajahu axmedu wاlbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاtirmidiyu wاnnasaa-iyu waأkhrajahu اlxaakim min طuruqi mutacadida oo uu cadeeyey xaafidka markaasuu xaafidku wuxuu yihi falcajabu min ashaykhi waxaa la yaable buu yihi sheekha imaamu nawowi uu ujeeday yuطliqu اdacfa calaa hada kan bou dacfi ku idlaaqayaa wahuwa mutamaasikun waana xadiid isqabsan karo wayaskutu can xadiidi ibni mascuud xadiidka ibni mascuudna waa ka tegayaa asaabiqii hormaray kii soo hormara marka ko ahaana waa midkii ahaa umirnaa anlaa nutbica absaarana alkawkaba idanqada waa xadiidkii maa yaquulu idanqada alkowkab ku jira fii ma yaquulu idanqada alkowkab waqad tafarada bihi man ituhima bilkadib wahuwa cabdulaclaa baana la gooni noqday xadiidkaas marka wuxuu leeyahay kaasna inuu ka aamuso midkan oo kab maayana inuu dacfi ku sheego cajab wahyuu yiri laakiin iska howl bani aadam waa bani aadamka howlki howshiisa oo naqsi le un ku jiraayo laakiin aimadan aad bay anaga noogu dadaaleen allah ka hawaabiy waxa ay noo soo dhaweeyeen iyo cilmiga ay noo soo dhaweeyeen eh, yani mualifka iyo mucaqibka labadaba wrawaynaa bاlisnaadi saxiixi fi lmuwaطa'i can cabd اllahi bni zubayr radi allahu canhuma anahu kaana wuxuu ahaa ibn zubayr idaa samica aracda haddii uu maqlo gugaca taraka alxadiida sheekada waa ka tegaya wa qaala wuxuu dhahayay subxaana aladii yusabixu aracdu bixamdihi waalmalaa min khiifatih sidaa ayuu dhahayay ayb xaafidku xadiidkan wuxuu yihi waa bukhaari kitaabu ladabi lmufrid buu kusoo saaray can ismaaciila bni abi uways can maalik waayahay warawa alimaamu shaaficiyu raximahu llahu fi lum biisnaadihi asaxiixi can taawuus alimaam ataabiciyi aljaliil ah radia allaahu canhu anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa samica aracda gugaca haddii uu maqlo subxaana man sabaxta lah subxaana ilaahay baan nasahayaa man sabaxta cidaad adiga nasahday gugacow cidaad u tasbiixsatay lahu isagaa u tasbiixsatay oo laguwuc waa tasbiixsanaya mugta racdiga ama waa malagba magaciisa ayb wax tasbiixsanaya waa malag ama racdigii marka allaha aad u tasbiixsataan ana u tasbiixsanaya ayb meesha marka warawa imaam shaaficiy uu yiri warawa imaamu shaaficiy uu yiri xaafidka wuxuu yihi warawaahu طabaraaniyu waawrada milahu can اlswadayn can lswad bni yaziid ayb axadi kibaari taabiciin akhrajahu alxaafidu canhu wazaada yusabixu racdu bixamdihi walmalaa-ikatu min khiifatihi waqaala alxaafid hada mawquufu saxiixun qaala shaaficiyu kaanahu yadhabu waaba isagoo inuu ku tegayo ilaa qowlillahi tacaala wayusabixu racdu bixamdihi subxaana man sabaxta lahu marka uu leeyahay wuxuu ka ambaqaadaya wayusabixu racdu bixamdihi ayb wadakaruu can ibni cabaas waxay ka sheegeen wadakaruu waxay sheegeen can ibni cabaas ibni cabaas xaggiisa radia allaahu canhuma qaal kunaa maca cumara radia allaahu canhu ayaan la jirnay fii safarin safar fa asaabanaa racdun guwac ayaana asiibay wa barqun hilaac iyo wabaradun baraf yacni qabow dhado fa qaala lanaa kacbun kacb ayaa wuxuu nagu yidhi man qaala xiina yasmacu aracda qofkii yiraahda marka uu onkadka maqlayo subxaana man yusabixu aracdu bixamdih walmalaa ay u tasbiixsanayaan min khiifatihi cabsidiisa darteed ay ugu tasbiixsanayaan alaaan qofkii yidhaha cuufiya waa laga caafiyaa min dalika racdi gugacaas faqulnaa waan dhahnay facuufiinaa waana laga caafiyey xaafidku wuxuu yihi lam yadkur man kharajahu xadiidkan ciddii warisay ma sheegi wadakaruu buu iska yidhi can ibni cabaas wa huwa cindanaa bilisnaadi ila abaraaniyi ibnu xajar marka wuxuu yihi xadiidkan annaga agteena u ahaaday isnaadkiisa ilaa abaraani biisnaadihi ilayhi qaala kunaa maca cumara bni alkhadaab fii safarin faasaabanaa racdun wabarqun wamatarun faqaala lanaa kacbun man qaala xiina yasmacu aracda subxaana man yusabixu aracdu bixamdihi ilaa akhirihi uma laqiitu cumar ayaan la kulmay fii bacdi ariiq ayaan kula kulmay faidaa baradatun asaabat waxaa asiibtay marka ayb dhado ama qabow ayaa anfahu sankiisa asiibtay faqultu waxaan ihi maa haadaa faqaala baradatun asaabat anfii faahartu ayb waxaan markaa usoo faaharat fii faaharat fiihi yani saasaad moodaa inay tahay way saamaysay marayb faqultu ina kacban qaala markaas waxaan ku yihi cumar baa waxaan ku dhahay kacab sidaa ay sidaa buu yidhi fadakarahu uu sheegay markaa faqulnaa wacuufiinaa faqaala cumar fahallaa aclamtumuuna cumar marka wuxuu yihi hadduu saa idin yidhi maxaad noo soo ogeysiin weyseen xataa naquula annagana aan dhahne xaafidku marka wuxuu yihi hada mawquufun xasanu lisnaad wain kaana can kacab faqad aqarahu ibnu cabaas wa cumar fadala calaa ana lahu aslan kacbul ba ha iska yiraahdee oo isagu israa'iiliyaadka iyo warin jirayba ha iska dhahee laakiin ibnu cabaas iyo cumar baa u qireen inuu asal leeyahana meeshaa laga fahmaya marka waqad wajadtu bacdahu bimacnaahu min wajhin aakhara can ibni cabaas akhrajahu dabaraaniyu idaa samictum racda fadkuru llaha fainahu laa yusiibu daakiran xadiidkaas baan u hayaa buu leeyahay macnahaas ka ag dhow dhow un meesha marka waa kaasa marka ayb baabu maa yaquulu waxa uu dhahayo idaa nasla almataru roobku haddii uu dego soo dego rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slama kaana idaa ra-a almatara roobka haddii uu arko qaala wuxuu dhahay allaahuma sayiban naafican ilaahu roob wax anfaco ka dhig sayiban ay madaran waraweynaahu fi sunani bni maajah waqaala fiihi allaahuma sayban naafican maratayni aw halaaan warawa ashaaficiyu raximah llah fi lum biisnaadihi xadiidan mursala can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal utlubuu dalba istijaabata adducaai ducada aqbalitaankeeda raadiya oo dalba cinda iltiqaa'i iljuyuush ciidamada kulankooda agteeda markay ciidamada muslimiinta ee gaaladu ay kulmaan wa iqaamati asalaati salaada aqimaadeeda agteeda marka salaadii la aqimayo wa nusuuli lkayfi iyo roobka soo degidiisa markuu roobka soo degayana ducada yani dalba oo yani oo ducada in la idinka aqbala meeshaa agteeda ku dalba qaala shaaficiyu waqad xafidtu waan xifdiyey buu yihi can hayri waaxidin baan ka xifdiyey dalaba alijaabati ijaabada ama yacni dalbitaankeeda cinda nuzuuli lgayfi roobka soo degidiisa agteeda wa iqaamati asalaati salaada aqimideeda yacnii salafkii dad badan baan ka arkay buu yihi oo ku dadaalaya ducada markuu roobka soo degaayo ducaysanayo aada u ducaysanayo iyo marka uu salaada la aqimaayo baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahayo bacda nusuuli lmatari roobka markuu soo dega kabacdi rawaynaa qaala alimaamu nawowiy raximahu llah rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim can zayd bni khalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaa na tujiyey salaata subxi salaadii subax bilxudaybiyati ayuu nagu tujiyey fii ithri samaa roob gadaashiis yanmanaa matar roob gadaashiis kaanad dhacday yacni ahaatay min alleyli habeenkii falama insarafa markii uu gadoomay aqbala cala annaasi dadkii buu u jeestay faqaala waxa uu yihi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yiri ma garanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa ku cilmi leh qaala waxa uu yidhi nebigii qaala rabbi waxa uu yidhi asbaxa min cibaadii addoomadeeda waxaa waa beriistay mu'minun bi mid rumeeyey wa kaafirun iyo mid gaaloobe fa amaa man qaala qofkii yiraahdo muqirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi fadalika kaagaasi mu'minun bi mid ani i rumeeyey waa kaafirun bilkowkabi xidigana ku gaaloobay wa amaa man qaala qofkii yiraahdo mutirnaa binaw-i kada wakada xidig hebel dirirku marku meeshaas joogay ayaana la roobeeyey qofka yiraa fadalika kaafirun bi mid ani u kufriyo nicmadeedii diiday waay mu'minun bilkowkabi kowkabka rumeeyey qultu alxudaybiyatu macruufatun meel la yaqaano wahiya bi-run waa ceel qariibatun u dhow min makata maka u dhow duuna marxalatin marxalo wax ka yar u jiro meesha hadda layiraa shumaysi xudaybiyadu hadda waa kontaroolka maka jidda marka laga soo baxo kontaroolka makaad waayo xudaybiya waana meelaha xaramka aqsa meelaha xudud xuduuddii xaramkaana ku taalo dhankaas jidda marka loo baxayo shumaysiga agteeda xaramka xuduudiisuba ay ka bilaabaneen marka marka dhankeeda aado ayb marka kontarool weyn oo shumaysi layraa hadda ayaa ku yaallo meeshaas lafteeda waa xudaybiya marka meeshii nabiga heshiiska ay ku saxeexeen wahiya bi'run weeyaan ceel qariibatun min makata u dhow duuna marxalatin wayajuusu fiiha waxaa ku bannaan takhfiifulyaa-iyada in la fududeeyo athaaniyati xudaybiyah layidhaah wa tashdiiduhaa baa bannaano xudaybiyah layidhaah watakhfiifu takhfiifka ayaa huwa saxiixu lmukhtaaru isagaa saxiixoo la doortay buu yidhi sulxu lxudaybiya ayaa laleeyahy marka wahuwa qowlu shaaficiyi weeyaan shaafici qowlkiisa waa ahli luqati iyo ahlu luqada wtashdiiduna qowlu bni wahbin weyaan waakhar lmuxadisiin wsamaau marka xudaybiya hadda waa un meel magaceed marka ahluqada hadii lagu raaco wax dhiboy leedahay malaa wsamaau huna almataru weyaan waa roobka waithru bikasri lhamzati hamzadoo lahoos dhigo wa iskaani thaai thada oo la reebo wayuqaalu bifatxihimana waa layihaha athar luqataani weyaan laba luqo humaa luqataani qaala alculamaau waxay yidhaahdeen in qaala muslimun muslim haddii uu yidhaahdo muqirnaa binawi i kadaa qof muslima hadduu yidhaahdo xidig hebel ayaa nalagu roobeeyey muriidan uuna u jeedo ana naw-a xidigu huwalmuujidu midka ahaysiiyey inuu yahay roobka keenay walfaacilu inuu yahay midka sameeyey almuxdisu soo darisiiyeyoo keenay lilmadari roobka saara kaafiran buu ku noqonaya gaal murtadan murtad ah buu ku noqonaya bilaa shakin shaki la-aan qof muslima wuxuu yihi xidigaana inaga roobkaanna siiyey oo noo keenay waa ku gaaloobay wain qaalahu haddii uu yiraahdo qofkii muslimka ahaa sida muriidan isagoo rabo oo ka wado annahu xidigu calaamatun inuu yahay calaamad linusuuli lmatar roobka soo degidiisa inuu calaamad u yahay fayanzilu lmataru roobka waa soo degaya cinda haadihi alcalaamati calaamadan agteeda wa nusuuluhu laakiin roobka soo degidiisa bificlillaahi tacaala ilaahay ficilkiisuu ku ahaaday wa khalqihii abuuristiisii inuu ku ahaaday subxaanahu yani saana dhahayo lam yakfur ma gaaloobay hadduu yiraahdo xildigan markuu meeshan joogo calaamaduu u yahay roobka inuu imaado laakiin waxa roobka keenaya waa allah ma gaaloobayo horta wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii karaahatihi arintaa karaahadeeda walmukhtaaru sida la doortayna anahu makruuhun weyaan mid la nacay gaalnimo bayayna ahaani waa khalad laakiin liannahu min alfaadi lkufaari gaalada warkooda wahada daahiru lxadiidi weyaan xadiidka daahirkiisana kan wanasa caleyhi shaaficiyu baana cadeeyey raximahu llah fi lum wagayrihi wallahu aclam meeshaa marka fee saddex waxyaabood yaa jiraan qofku inuu yiraahdo xidigaa roobka keenay waa gaalnimo qofku inuu yiraahdo roobkan xidigaaba sabab u ah iyada laftirkeeda waa la mid xidigan sabab uma aha roob xataa haddii laakiin uu yiraahdo xidigan sabab waa haddii uu yirahdana waa khaladaan ujeedaan oo ilaahay sabab ugamaba dhiginba ayb haddii uu yiraahdo waa calaamad ayb oo ilaahay xidigaanu calaamad uga dhigay iyadoo laftirkeeda karaahada uu sheegay waa ka yuu tilmaamay haddii laakiin ka waran uu yiraahdo sida yani caadada aan ku aragnay xidigan markuu meelahan oo kale joogo ilaahay roobuuna siiyaa hadduu doonana waa ma imaanayo roobka taa dhib male marka aduu saa dhaho wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yashkura allaha inuu alla ku shukriyo subxaanahu watacaala calaa hadihi nicmati nicmadan inuu alla ugaga shukriyo acni nusuul almaaraan ujeedaa waa in alla looga shukriyo nicmada ayb haddii laakiin wax aan nicmadii lagu shukrin maxay noqonaya watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun baabu maa yaquulu idaa kahura almaطaru wakiifa minhu dararu baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo idaa kahura almaqaru roobku hadduu bato wakhiifa minhu dararu dhibna loogaga cabsado rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can anasin radia allaahu canhu qaal dakhala rajulun ninbaa wuxuu galay almasjida masjidka yowma jumcatin maalin jumca warasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahina qaa'imun uu taagan yahay yakhdubu uu qudbaynayo faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat alamwaalu maalayaalkii waa halaagsameen wanqadacat isubulu jidadkiina waa go-een yani gaadiidkii waa go-ay gaadiidkooduna wuxuu ahaa awr awrtii hadday soco ay roob weyso waxay daaqda ay weyso waa fariisanay soo gaadiid waa la waayo marka shidaalkana dadka hadda isku hadleeyaan ay baabuurtan haddii la waayo shidaalkan ama uu ceelashiisu baaba-aan dadka maxay raacayaan ratiyaa loo noqonaa iyo dameer iyo fardaa loo laada marka wuxuu ka wadaa jid asaga a ah marka <clears throat> fadcu llaha ilaahay noo tug yuqithnaa ah noo gargaaray farafaca rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood uma qaala allahuma aithnaa allahuma aithnaa allahuma aithnaa buu yiri saddex jeer in lagu celceliyay ducadaa la sumeeya marka meeshaan laga qaatay qaala anasun wallaahi baan ku dhaartay maa naraa ma anaan arkaynin fi samaai samada dhexdeeda min saxaabin daruur walaa qasacatin daruur gabalgabal ah xataa wamaa beynanaa annaga iyo bayna salcin yacnii wuxuu u ujeedaa aljabal almacruufa jabal buurta la yaqaano biqurbilmadiinati madiinana u dhow ayuu ka wadaa min beytin guri walaa daarin daar nooma dhexaynin fadalacad min waraa'ihi gadaashiisa waxaa kasoo baxday saxaabatun daruur milu tursi gaashaanka oo kale leg oo kale ah falamaa tawasadat isamaaa samadii markay dhexdhexaysatay falamaa tawasadat daruurtii markay dhexdhexaysatay asamaaa samadii intasharad way faaftay xagga iyo xaggay u baxday gees walba uma amdarad waa roobaysay falaa wallaahi baan ku dhaartay falaa may wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aynaa ma anaan arkin ashamsa qoraxdii sabtan hal usbuuc ma anaan arkin qoraxdii sabtan macaa usbuuc ka wada uma dakhala rajulu nin ayaa soo galay min dalika albaabi albaabkaas buu kasoo galay fi ljumcati lmuqbilati jumcadii ku xigtay taas wa rasuulu rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkana qaa'imun ou yahay yakhdubu uu khudbaynayo faqaala waxauu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat ilamwaalu maalayaalkii waa halaagsameen wanqadacat isubulu wadooyinkiina waa go-een fadcu fadcullaha ilaahay noo bari yumsikuhaa cannaa hanaga haysto hanaga celiyo farafaca rasuulu sala allahu alayh ali wasalam yadayhi nabiga labadiisii gacmood buu kor u qaaday uma qaala waxa uu yidhi roobka ilaahu naga jooji muu yidhina maya allaahuma xawaaleyna allaahuma ya allahu allow ijcalhu roobka ka yeel xawaaleynaa dhinacyadeenna walaa calaynaa korkeenna ha ka yeelin waa hadal markaa nicmadii allana uu nabiga ku aqoonsanayo hadal gaaban aadaab ay ku jirto duco nafci badanna ah sidaana la dhahaya marka hadday roobabku bataan allahuma xawaalayna walaa calayna ayaa lilaahi allaahuma yaa allahu allow cala alaakaami ijcalhu yaal cala alaakaami taagaga waadiraabi iyo bacaadyada yaryar korkooda bacaadku marka roob aduu ku do waa dhegayaa socodka fududaana marka wa buduuni waadiyaalka calooshooda ilaahu ku shub biihi haha ha celiyaani dadka haka isticmaalaan biyihi marka wa manaabiti shajari geedaha meelaha ay ka dhashaan fanqalacad way fuqday marka daruurtii wakharajnaa waan baxnay namshii xaal aan soconayno fi shamsi isla markiiba anagoo qorax ku soconaynaan baxnay nabiga nebinimadiisay cadayna marka rasuulullaahi xaqan inuu yahay nacam ayay cadaynaysaa maxaa yeele nin mutanabi ah oo nebinimo sheeganayo oo ilaahay habeen iyo maalin ku been abuuranayo haddana mar allaale markuu duceysto loo aqbalayo oo sifadii beentana aynanba ka muuqanin waxay ku tusay marka inuu nebi yahay ilaa ninka wax isku dardaro oo yacni beenlowga ah waa ka muuqata dabcigiisa iyo dadka uu la nool yahay kulli waa garan karaa rasuulullahi maxamed sal ll ly slam weligiis yacni been laguma arkin laguma maqlin khayaana laguma arkin dabeecadihii wanaagsanaan agtiisa yaalleen haddana markuu yidhi ilaahay baa ii waxyoodana waxa uu ka hadlaa macaani waaweyn masaalix adduunya masaalix aakhiro wuxuu dadka ka celinaa mafaasid aakhira iyo adduun yay noqdeen sharci mutakaamil ah <coughs> cadaalad ku dhisan iyou la yimid waana loogu kaalmeeyey weliba haddana intuba waxay tuseen nabinimadiisa <coughs> qof mutanabi ana ilaahay ma sii daayo walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin allaahuma asqinaa buu yihi badela akithnaa wamaa akhara fawaa-idahu alla wuxuu yihi xadiidkan fawaa-idiisu maada tacajubiyo waay wamaa ay shay shay cadiimun oo weynin badan yaa akhara badnaysiin badiya fawaa-idahu fawaa-idiisa xadiidkan fawaa-idiisu aad bay u badan tahay wbilaahi towfiiq wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi